alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib اlcilmi waxaynu joognaa qodobka siddeed iyo soddon jardu lmutawalaat kutubta dhaadheer in waxa weeye markaa lagu sameeyo jardi jardiga waxaa loo jeedaa waa in yacni markaa aada loo akhriyo dacalka inta laga bilaabo yacni markaa la sardiyo qiraa'ada oo jarada bimacnaa ista'sala waa loo isticmaalaa marka waxaa laga tilmaamayaa inaan kitaabkii waxba la dhaafin oo inta halkaa lagaga soo bilaabo qiraa'o sardi ah ilaa aakhirka kitaabka lagu gaadhayo lagu wado aljardu lilmutawalaati min ahami almuhimaat kutubta mutawalaadkaa in sardi lagu sameeyo oo si xidhiidha ah loo akhriyo min araf ila araf waxa ugu sii muhiimadda badan bay ka mid tahay litacadud almacaarif waxay aad ugu muhiimad badan tahay aqoonaha iyo macaariftu inay farabataan watacadudaan wa tawsiici almadaarik iyo waxyaalaha marka haleelitaanka cilmiyada uu haleelaayo ama waxa uu haleelayo inuu ballaadhiyo ashyaada uu garanayo inuu ballaadhiyo waistikhraaji maknuuniha iyo inuu la soo baxo waxyaalaha ku qarsoon kutubta oo min alfawaa'idi waalfara'id faa'iidooyin ah iyo walfaraa'idi masaa'il naadira ah faraa'idda waxaa laga tilmaamayaa waa ashyaada marka waxa weeyaan markaa naadirka ah ee midhmidhka ah waxaa loo isticmaala asal ahaan fariidada kuushoo kale marka hablaha loo xidhayo waxaa jira marka waxa weeye marka intaasoo xaboo kuushi yaryarada lagu taxo ayaa marka xabad weyn oo ka shakli duwan ka dhalaal badan ayaa la geliyaa taasi waa fariida marka faraa'iddu waxay noqonayaan waa midhmidhkaa iyagu kuwa kale ka duwan yacni xagga kuusha marka laga eegayo ee aadka u muuqanaysa toban xaboo kale marka la geliyo kuushaa yaryara ayaa mid ka weyn kana dhalaal badan ayaa la dhex dhigayaa haddana kuwa yar baa lagu taxayaa marka iyagu waa fariida fariida fariida marka jamacoodu wuxuu noqonaya faraa'id waxaa laga tilmaamayaa masaa'isha nawaadirta ah ee cajiibka ah ee kutubta ku dhex jirta inay iyaguna faraa'iddaasoo kale yihiin waistikhraaji maknuuniha min alfawaa'idi waalfaraa'id iyo waalkhibrati min madaani alabxaas iyo in loo aqoon yeesho meelaha baxsiyada loo filayo iyo walmasaa'ili masaa'isha loo filaayo iyo wa macrifati taraa'iq almusanifiin iyo mashaayikhda kutubta qortay dariiqooyinkooda iyo waddooyinkooda siday wax u alifaan in iyagana la aqoonsado fii ta'liifihim qoraalkooda kutubta ay qorayaan iyo wasilaaxihim fiiha isilaaxay markaa leeyihiin yani marka isilaaxoodu muxuu yahay maxay uga jeedaan markay cibaaradaasoo kale isticmaalaan isilaaxaadka waxaa laga yaabaa in mashaayikhda qaarkood leeyihiin isilaaxaad gaar ah oo ka duwan isilaaxii caamkaa ka duwan isilaaxaadku mar waxay ku kala duwan yihiin bixasabi alfunuun waxaa laga yaabaa fanni isilaaxa wax loogu yaqaano in fanni kale macno kale loo yaqaano imka ashaykhaan markaad joogto fii fani alxadiid dee bukhaariiyo muslim baa loo jeeda adamaarata fiqiga shaaficiye markaad joogtana ashaykhaan haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa raafic iyo nawowi waa laba istilaax oo laba fanni oo kala duwan ku saabsan iminka waxa weye marka la sheegaayo marfuuc fii fani alxadiid waxaa loo jeeda xadiiska nebiga loo koryeelay loo rafciyey fii fani annaxwi marka marfuuc la yidhahdona waa garanaysaan marka funuuntii bay ku kala duwanaan kartaa mashaayikhda laftooday ku kala duwanaan kartaa aan faniyadii ku kala duwanayn iminka marka laha muttafaqun calayhi culammada badankoodu markay isticmaalaan waxay uga jeedaan bukhaariiyo muslim baa soo wariyey almajd bnu taymiya muntaqa akhbaarka shawkaani ku sharxaayo nayl awtaarka oo muntaqa akhbaar oo uu qoray ibnu taymiye awowgii almajd ibnu taymiya abulbarakaat muttafaqun calayhi hadduu yidhaahdo istilaax gaaru ka leeyi oo wuxuu isticmaalaa markay saddex sheekh isku waafaqaan buu yidhaahdaa muttafaqun calayhi waa bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed saddexaas markay isku waafaqaan buu odhanaya waa muttafaqun calayhi wuu odhanaya haddaan imaam axmed raacin muttafaqun calayhi ma yidhaahdo marka dee waxay ku kala duwanaan kartaa min shaykhin ilaa shaykh bay ku kala duwanaan kartaa marka daraa'iqda musanifiinta in ta'aaliiftooda iyo kutubahooda ay qorayaan waddooyinka ay u alifeen iyo siday u qoreen iyo siday u raaceen in loo aqoon yeesho iyo istilaaxyaday u leeyihiin mid walba waxay ku sugan tahay kitaabka akhrintaa la wada akhrinayo waqad kaana asaalifuuna yaktubuuna cinda wuquufihim balaqa waxay ahaan jireen culammadii hore yaktubuuna qaar qora cinda wuquufihim meesha isku taagan agteeda markay kitaabkay akhrinayeen mawdica ay ku joogsadeen waxay ku qori jireen balaqa waa gaadhay xataa laa yafuutahu un cinda almucaawada waxay sidaa u qori jireen si aan wax uga tegin markay akhrinta ku soo noqdaan si aan marka waxa weeye aan wax u seegin oo wax uga tegin markay ku soo noqdaan akhrinta ayay markaa sidaa u qori jireen walaa siyamaa maca tuuli zaman waxaa iyadu ka xag jirta aan wax la midi jirin oo iyadu ka sii xag jirta oo ay dhici kartaa inuu dee ilaawo oo meeshii garan waayo marka wakhtigu dheeraado waxoogaa haddii de markuu ku soo noqonaya isla markiiba aynay ahayn laga yaabo xoogaa wakhti dheer inuu yaro dhexeeyo waxaa laga yaabaa dee inuu ilaawo garan waayo meeshuu soo gaadhay sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah asaaliibta ama aadaabta looga baahanya taalibulcilmiga waxaa ka mida ah inuu kutubaha waaweyn dhex galo oo akhriyo oo kitaabkana dacalka intuu kaga bilaabo xagga kale uga baxo yacni ariiqo mubacsaro aho bimacnaa ariiqo aan xidhiidhsanayn oo aan nidaamsanayn inuu marba kitaab iskala soo baxo meel iska taalacdo marka kalena meel kale mar kalena meel kale yacni taasi waxa weeye faa'iidadeedu waa yar tahay waayo fawaa'iddii kitaabka ma wada ogaanayo mana wada garanayo cilmiga ruuxu si u dhismana waxa u fiican inuu markaa kitaabkii wada maro wada akhriyo oo kitaabka intuu halkaa kaga bilaabo xagga kale uga baxo taana wuxuu ku samaynayaa fawaa'id baa ku sugan jardiga noocaas jardiga mar waxaa loo sameeyaa in la doonaayo aqoontuun in la kobciyo hataa culamadu waxay samayn jireen kitaab keliya dhici karta in ay intaasoo goor ku noqon jireen akhrintiisa ilaa qaarkood ay yidhahaan kitaabka waxaan akhriyey yacni waxa weeyaan eh, intaas oo goor ama siddeetan goor baan akhriyey ama wax la mida kutubaha markaysa markaa aadka u fawaa'idka badan oo kale oo isleeyihiin fawaa'idkiisa aad aada u xasilisaan akhrintiisa aad bay ugu celcelin jireen waa ku noqnoqon jireen marka eh, aqoontii inay dhisto oo jardigaas aqoontii lagu dhisaa waa ku sugantay wakhtiyada qaarkoodna waxyaalaa loo sameeyo waxaa ka mid a ah masaa'il in laga baadhayo kitaab baa waxaa laga yaabaa in lagugu sheegay mas'ala inay ku jirto mas'ala min almasaa'il ama xadiis baa laga yaabaa in lagugu sheegay waxaad doonaysaa inaad hubsato xaggaa intaad kaga qabato ayaad marka xagga kale uga baxaysaa dabeed waxaad ka warrami kartaa masaladaas inay ku sugantahy inay ku sugnayn ya yani waxa weeye saasoo kale ayaad hadhow ka warrami karta waxaa markaa kaloo sidaa loo samayn karaa baxsi mas'alo la baarayo mas'ala min almasaa'il baa la baadhayaa waxaa jirta masaaisha qaarkooda lagu sheego fii hayri madaaniha yacnii haaliban masalada markaysaa meel mucayana loogu hagaagaa laakiin waxaa jirta masaa'il la yidhaahdo waxaa lagu sheegaa meelaan loo filaan u ahayn meelaan loo filaan u ahayn hata ahlucilmiga qaarkood ay alifeen yacni marka iyagoo ka waramaya masaa-isha marka markaa lagu sheegay meelaan madina u ahayn masaa'il fiqi ah oo marka waxa weeye meelihii loo filayay meelaan ahayn lagu sheegay masalan mar baa waxaa soo baxday shubho odhanaysa kitaabka musnadka imaam axmed waxa ku jirta axaadiis aanu imaam axmedna warin ziyaadaadkii inankiisana aan ahayn oo qatiici ninka la yidhaahdaa uu ku kordhiyey shubhada noocaasa ayaa soo baxday hore waa loo yaro sheego qaar baa yidhi marka afar xadiisii waxbuu ku yaro kordhiyey saa yidhi yacni waxaa soo baxay nin odhanaya axaadiis dooro badan buu ku kordhiyey saas aawadeed lamama ictimaadi karo imaam axmedna looma nisbayn karo shubhadaasi markay soo baxday asheekh ibnu baaz warkaa wuxuu jawaabtiisa u diray asheekh maxamed naasir iddiin albani oo wuxuu yidhi bal arrinkaa ka soo jawaab oo jawaab ka soo bixi asheekh maxamed naasirudiin albani kitaabka musnadka imaam axmed buu dacalkaa kaga bilaabay isagoo xadiis xadiis yacni u hubsanaya xagga kale uga baxay dabeedna wuxuu qoray risaalada markaa yare aragteen ee musnadka imaam axmed ku saabsan taxqiiq ahaanna wuxuu gaadhay wax alla wuxuu qadici ku kordhiyey ma jirto kitaabka musnadka imaam axmed ee kitaabku waxa weeye waa imaa inuu markaa yahay axaadiistu min riwaayat alimaam axmed ama waa inay tahay min riwaayati ibnihi cabdillaahi axaadiista qaarkooda ay sheegeen bacdu ahlicilmi inay markaa uu ku kordhiyeyna taxqiiq ahaan wuxuu gaadhay inaanu markaa ahayn ziyaadaad qatici leeyahaye ziyaadaadkii cabdullaahi ibnu imaam axmed inuu yahay ayuu ku tegey waxaanu tilmaamaynaa soddon kunoo xadiis buu ku dhow yahay dabacaadkii hore waxaa la daabacay yacni toddobiyo labaatan kun iyo ziyaado isagoo ah laakiin dabcado dambe oo hadda dhowaan la soo saaray ayaa waxay tilmaameen markaa in eh, axaadiis kale ay heleen bacd oo musnadka ka mid aha makhduudaadka qaar ay ka heleen ay u daafeeyeen boqol xadiis inka badan oo markaa waxaba inay heleen marka siddeed iyo labaatan kun iyo dheeraad ee eh, xadiis weeye sida dabacaadka dambe markaa ku sugan waxaanay culammadii hore qaarkood ay sheegeen soddon kun oo xadiis inuu ka kooban yahay waxay noqon kartaa taqriiban ama waxay noqon kartaa taxdiidan waxaanay u badan tahay taqriiban inay almuhim marka jardigaa la samaynayo fawaa'idda ku sugan waxaa ka mida aqoonihii in la kordhiyo waxaa ka mida fawaa'idda in lala soo baxo iyo faraa'idda iyo masaa'isha nawaadirta waxaa ka mid a masaa'isha qaarkood in la ogaado meesha ay loo filaanka u yihiin ee laga baxsin karo oo hadhow markii masaladii soo marto wuxuu xasuusanayaa kitaab hebel inay ku taallay waxaana dhici karta meeshii inuu malayn karaba dee hadduu baaro waa heli karaa waxaa ka mid a ah istilaaxaadka culammada iyo siday wax u allifaan in yadana loo aqoon yeesho la ogaado kullu dalika waa fawaa'id ku sugan oo markaa laga helaayo jardiga noocaasa laga helayo jardiga noocaasa laga helayo hadda waxa weeye waxaa jira majaalis saynu ku soo aragnay darsiga hore majaalis baa jirta culammadu intay qabtaan axaadiista la sardin jiray oo shiikhoo kale lagu akhrin jiray ya dadka dhagaysanayaana fawaa'id bay ka helayaan waxaa ka mid a ah markaysagaa dabdiga inuu markaa saxo dabdiga oo yidhahdo halkaa xarakadiidu waa saas ama raawigaa xarakadiisu waa saaya saasaa loo dabdinaya magacu yahay sidaa maaha yacani marka taasoo kale waa qiraa'ata dabdin haddii tacliiq lagu darana markaysa waa faa'iid ziyaadaah waa faa'iide ziyaadaa dadka dhegaysanaya fawaa'idda kale ka helayaan waxaa ka mid a ah, axaadiistaasi asmaacdooda inay ku dhacdo waxaa dhici karta kitaab in badan ag yaallay inaanu axaadiistiisa wada marin laakiin majliska inta yar lagu sardinayo waxaa dhici karta inu bacdu bacdulaxaadiis aanu hore markaysa marka waxaan yani u marin ama aanu xasuusnay inuu maray inuu marka waxawe marka arko balaqay qoli jireen culammadii hore meesha marba ay gaadhaan inay balaqa ku qoraan balaqadaa waxaa ku sugan inaanu ilaawin wixii uu akhriyey oo laba mid baa suuroobi karta dee hadduu ilaawo hadal hore u soo akhriya inuu dib ugu noqdo waxaa kaloo dhici karta meelaanu akhrinu si hawad akhriday oo uu ka boodo oo deedna qiraa'adii aynu u xidhiirsanaan si aan labada midnaba u dhicin oo intuu soo akhriyay aanu dib ugu noqon inaanu akhrinna si aanu uga boodin aanu isu odhan waad akhriday ayuu meeshu wuxuu ku calaamadinayaa balaga marka deed hadhadhowna halkaasu ka qaadaya halkaas ayuu ka qaadaya qodobka sagaaliyo soddonaad xusnu su'aal waxaa ka mida ah aadaabta su'aasha wanaagsan iltazim aadaab almubaaxasati min xusni su'aali falistimaaca fa sixata alfahmi liljawaab waxaad laasimtaa aada ugu dadaashaa aadab almubaaxasa yacni baxsiga masaa'isha la baxsinayo aadaabteeda waa inaad markaa laasimtaa anaad ka tegin adab almubaaxasa maxay tahay min xusni oo markaa su'aasha wanaagsan ah su'aasha wanaagsan ah falistimaaca iyo markaa waxaa dhegaysiga ee laazim fa sixata alfahmi liljawaab waxaa aqbali kartaa in markaa la kasriyo su'aasha lagu cadfo oo min xusni su'aali su'aasha wanaagsan ah falistimaaci iyo dhegaysi wanaagsan ah fa sixati iyo waxa weeye faham saxiixa oo wanaagsan inuu la yimaado liljawaabi jawaabta uu fahmayo kullu daalika ay noqdaan aadaabta mubaaxasadu leedahay marka wax la niqaashayo la baxsinayo aadaabta ay leedahay waa saddexdaa arrin marka istimaaca hadda uu inoo dabdiyey sharaxa shiikha laftiisuna wuxuu tilmaamayaa in marka waxa weeye saddexdu isbarbardhigayo ay gudboon yihiin marka inay adab almubaaxasa ka wada mid yihiin ayaa marka kolley macnuhuna keensanaya sida saniica hadalka uu fasiraayo ibnu cuthaymiinna saasay u egtay marka aadaabta mubaaxasadu waxa weeye marka wax la baxsinayo ama la niqaashayo aadaabteedu inuu marka hore su-aasha si wanaagsan u dhigo inuu haddana dhegaysi wanaagsan la yimaado inuu haddana si wanaagsan u fahmo oo saxiixa jawaabtii isagaan fahmin waa inaan wax iska niqaashin ila meel kaleu markaa jiirayaayo yacani wixii laga hadlayey waxaan ahayn ayuu markaa dee ka hadlaya haddii kale ya wa iyaaka xasala aljawaabu an taquula laakina ashaykha fulana qaala lii kada aw qaala kada waxaan kaaga digayaa buuli idaa xasala aljawaabu jawaabtu hadday xasisho jawaabtu dhacdo an taquula inaad tidhaahdo laakina ashaykha fulaanan ha yeeshee shiikha markaa hebel la yidhaahdaa qaala lii kada saasuu igu yidhi aw qaala kada ama saasuu yidhi fa ina hada wahmun fi ladab waayo taasi waa daciifnimo ama taagdarro ku sugan aadaabta waa dacfi aadaabtii ku jira aadaabtii inay tilmaamaya wa darbun liahli ilcilmi bacdihim bibacdin waa garaac ahlucilmiga laysku dhufanayo laysku garaacayo qaarkoodba qaarka kale faxdar haada taa ka digtoonow arrinkaa ka digtoonow wain kunta laabudda faacilan haddaad tahay laabudda lagama maarmaan inay tahay faacilan mid samaynaya haddaad tahay laabudda lagama maarmaanna ay tahay inaad samayso faacilan waxay noqonaysaa kaanada khabarkeedi fakun waadixan fi su'aal waxaad noqotaa mid su'aasha yacni marka ku cad oo bimacnaa su-aashaadu ay caddahay oo si cad wax u weydiinaya wa waxaad tidhaha maa ra'yuka fi lfatwa bikada waxaad tidhaahdaa ra'yigaagu muxuu yahay fi lfatwa bikada fatwada sidaa lagu fatwoodo maxaad ka odhan lahayd walaa tusami axadan cidnaba ha magacaabin cidnaba ha magacaabin sheekhu wuxuu tilmaamayaa in haddii waxa weeye caalimoo kale ama sheikhoo kale uu waxweydiiyo waa inaanu odhan markaa sheekh hebel baa laakiin saaya saa yidhi wuxuu tilmaamayaa aadaabaan fiicnayn inay tahay garaac culamadii la isku garaacayoo la isku dhufanayana inay tahay waxay sameeyeen dadka qaarkood oo hadda aadaabtooda wax ka sii yihiin inay wakhtiyada qaarkood mashaayikhda qaar hadal weydiiyaan oo yidhahdaan sheekh ka warran saa iyo saa in la yidhaahdo markaasaa laga yaabaa sheekhu markaysaa markaa hadalkii inu aad u radiyo muna ku tashniiciyo cidda tidhi hadhowbaa waxaa laga yaabaa inu yidhahay hebel baa yidhi intuu caalim magacaabo ama cid la mida ya ayaa waxaa laga yaabaa inu yahay hebel baa yidhi ta noocaasoo kale marka waxa weeye mid fiican ma aha mid fiican ma aha qofkuna markuu su'aal cid weydiinaayo waa inuu u weydiinaya istifaadow inuu weydiinayaa oo faa'iida doon yahay ee inuu marka waxaa dadka markaa isku diro iyo markaa culammada inuu isku dhufto waa in muraadkiisu aanu ahayn qasad xun bay noqonaysaa hadduu marka waxawan uga jeedo fasaadu daati ilbayn ya ta noocaasoo kale waa inu iska jiraa waa inuu marka waxa weeye masalada markuu weydiiyo bas waa in intaa ku kaaftoomaa markaa sheikhu wuxuu tilmaamay saddex martaba ku sugan siduu sharxa ku sheegaayo saddex martabo waxa ugu xun buu yidhi inuu yidhahdo sheekh fulaan baa ha yeeshe saaya saa yidhi ya sida kale ku soo xigtaa laakiin taa ka yara khafiifsan ee iyaduna aan fiicnayni waxay tahay waa in la fatwada sidaa lagu fatwoodo maxaad ka odhanaysa waayo taa lafteedu waa ku jiri kartaa Eh, oo waxaa laga fahmayaa dee inuu cid kale fatwo weydiiyo saa loogu fatwooday si sidan ka duwan waana dhici kartaa fatwadu de inay caamba tahayoo dee markaa laba garto cidduu u jeedo la gartaa la dhici kartaa sida ugu fiican waxay tahay waa in la yidhaahdo fa in qaala qaa'ilun kada wa kada maxaa lagaga jawaabaya si ishkaaloo kale in loo soo arooriyo haddii laga maalmi waayo ya fa in qaala qaa'ilun hadduu yidhahdo mid yidhaahdaa sidaa iyo sidaa maxaa lagaga jawaabaya waxaana taas marka waxa weye weliba habboon waa in cidda hadalkaa tidhi aynay caan ahayn haddii la garanaayo iska caan yahay cidda hadalka tidhi fain in qaala qaa'ilun waxba kaa badbaadin mayse waxay ka dhigan tahay undee he sheekh hebel maxaad ugu jawaabaysa dee markiiba la yska garanaayo sidaasoo kale ay markaa shabbahaysa waaya qaala bnulqayim raximah ullah wa qiila idaa jalasta ilaa caalimin fasal tafaquhan laa tacannutan ibnu qayim wuxuu yidhi waxaa la yidhi oo bimacnaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen idaa jalasta ilaa caalimin haddaad caalim aad la fadhiisato aad u tagto fasal tafaquhan weydii mas'alada tafaquhan yacni xaalaad fiqi doonayso marka weydii iyo masalada inaad fahanto ama tafaquhan ay litafaquhin tafaquh daraaddii aad fiqhi doonayso u weydii laa tacannutan xaalaad marka waxa weeye dhibis aad doonayso iyo mashaqo iyo dhibaato yacni markaa ha weydiinin alcanat waxa la mashaqada altacannutna wuxuu noqonaya waa talabu lmashaqa dalika liman khashiya alcanata mashaqada kii ka baqa laga tilmaamay mashaqadana waxaa looga jeeday markaa zinada aayadda looga jeeday laakiin asal ahaan canadka dee mashaqo dhan baa leeyahay marka tacanudku wuxuu noqonayaa alabulmashaqa buu noqonaya waa alabulcanad in dhib la doonaayo wakhtiyada qaarkood baa su-aasha jikaar looga jeedaa ama looga jeedaa qofkan marka waxa weeye in la qiyaaso aqoontiis istifaado u weydiin maayo wuxuu u imanayaa caalim buu imanayaa ama sheikh buu imanayaa ama taalibucilmi mustafiida buu u imanayaa wax dhigaya markaas waaya masalada noocay noocaasa maxaa laga odhanaya wuxuu isaga bal aqoontiisa inuu qiyaaso uga jeedaa ya ta noocaasoo kaliya waxooy ma fiicnaa su marka cid la weydiinayo waa in looga jeedaa istifaado waa in looga jeedaa laakiin waxa weeye in isaga lagu dhibo ama lagu jikaaro waa inaan looga dan lahayn ama markaa la muujiyo inuu marka waxa cajzi yahay oo caajiska yahay aanu ka jawaabi karin ya wa qaala aydan wuxuu kaloo yidhi ibnu qayim walilcilmi sittu maraatiba cilmiga waxaa u sugnaatay lix martabo awaluhaa xusnu su'aal ta koowaad waxay tahay waa inuu si wanaagsan ruuxu wax weydiiyo athaaniyatu xusnu linsaati walistimaac martabada labaad waxay tahay waa dhegaysi wanaagsan iyo aamus markaa loo aamuso oo insaadku waa in loo dheg raarciyo istimaacuna waa in la dhegaysto marka waxaa soo gelaysa aamuska la aamusaayo oo la dheganuugsanayo oo weliba ciddiina la eegayo ilaa culamada qaarkood yidhahdeen alinsaatu min alcaynayn bimacnaa marka cidda aad u dheg raaricinayso inaad eegtaa fiican calaa kulli xaal istimaac iyo insaadku insaadku amus baa wehelinaya dhegaysiga istimaacuna waa dhegaysi ama waa dheganuugsi dhegti un loo raariciyo waa isku dhow yihin ahaalisatu martabada saddexaad xusnulfahmi waa faham wanaagsan si wanaagsan inaad u fahanto waa inaad isku daydaa oo muraadka waxa uu sheegayo oo cilmiga uu sheegayo inaad si wanaagsan u fahanto qumman waa in laysku daydaa alraabicatu alxifdu martabada afraad waa qaybista la qaybo la xafido qaybistu waa un la carabiyeeye min alghaybkii laga keeno waa korka in laga akhrin karo ya taas wey alkhaamisatu martabada shanaad altacliim waa barista cid la baro oo loo gudbiyo asaadisatu martabada lixaad wa hiya samaratu waa midhaha markaa uu leeyahay weeyaane alcamalu bihi wa camalfalka lagu camalfalayo wa muraacaatu xuduudih iyo xuduuddiisa in la ilaaliyo wey hadalkaa hore intahaa intaasuu ku dhammaaday naqligii uma akhada dabeedna wuxuu gudagalay fii bayaaniha caddayntuu caddaynaayo bibaxsin muhimmin baxsi muhim ah uu ku caddaynayo sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa alcallaamat ibnuqayim inuu sheegay maraatibta cilmiga lagu qaadanayo una ka dhigay lix martabo wuxuu ugu horraysiiyey su-aasha wanaagsan waxaa la yidhaha xusnu su'aali nisfu lcilmi yacni su-aasha wanaagsan waxay ka mid tahay cilmiga nuski weeye saxaabada nebigu sala allahu alay wasalam waxay jeclaysan jireen inuu nin acraabiyo reer miyi ah oo si wanaagsan nebiga wax u weydiiyaa inuu yimaado oo deedna ay ka faa'iidaystaan jawaabaha uu nebigu ku bixinayo yani way karaahaysan jireen nebiga inay su'aalo badan iyagu weydiiyaan laakiin waxay jeclaayeen ruux qariib ah oo reermihii intuu yimaado inuu nebiga su'aalo weydiiyo oo deedna ay ka faa'idaystaan marka su-aashiina dee waxbaa lagu baranaya markii jibriil nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo uu su'aalihii weydiiyey maraatib uddiin alislaami ku saabsanaa islaamka maraatibtiisa iyo iimaanka iyo ixsaanka akhbirnii can alislaam akhbirnii can aliimaan akhbirnii can alixsaan aakhirka maxaa ku sugnaa hada jibriilu ataakum yucallimukum diinakum kaasi waa jibriiloo idin yimi xaaluu diinkiinna idin baraayuu idin yimi marka su'aalaha uu nebiga weydiinayo calayhi salaatu wasalaam nebiguna ka jawaabayo ayuu ku barayey taasaa laga tilmaamaya inay tahay tacliim ibnu cabbaas waxaa la weydiiyey bima adrakta alcilma maxaad cilmiga ku gaadhaa wuxuu wuxu uhi bilisaanin sa'uulin wa qalbin caquul waxaan ku gaadhay carab markaa su'aal badan iyo qalbi yacni weelayn badan wa badanin hayri maluul iyo jidh aan daalayn taasaan ku gaadhay sharaxa ibnu cuthamiinna waa ku sugantaho uu soo qaadanayaa asarkaas marka qofku su'aasha uu baahan yahay iyo xaajada u qabo waa inaanu ka xishoon oo is odhan waxaa la odhanayaa ninkaa weyne masaladaa ma garanayn miya waayo dee inuu markan aanu garanayn oo loo sheego oo jahligii uu ka baxo waxay ka fiican tahay jahligaa inuu ku baaqi noqdo inuu weligiiba garan waayo iyo inuu markan garan waayo oo loo sheego kee fiican dee inuu markan aanu garanayn oo loo sheego oo uu jahligii ka baxa ka fiican inuu jahligii ku baaqi noqdo marka sida wanaagsan loo weydiinayaana waxay noqonaysaa siiqada su-aasha in la wanaajiyo sida loola khitaabayana la wanaajiyo oo caalimka marka lala hadlaayo ama sheikha lala hadlaayo yacni marka waxa weeye si wanaagsan oo dhimirsan loola hadlo usluub wanaagsan loo weydiiyo yacni loo duceeyo yacni waxa weye saasoo kale isagoo qofku iskorraysiinaya waa inaanu markaa su'aalin isagoo tawaaducaya waa inuu su'aalaan xataa culammadu waxay yidhaahdeen maa taquulu fii kada wa caalimka in lagu yidhaahdaa ma fiicna maxaad ka odhanaysaa saa iyo saas ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi waxaad mooddaa kaannaka tunaadiru inaad la doodaysaad mooddaa markaad tidhaahdo marka waxa maa taquulu fii kada ya usluub ixtiraam ku jira in loola khitaabo weeye yacani la yidhahdo maa taquuluuna yani markaa fi kada wakada kada axsana allahu ilaykum ama baaraka allah fiikum iyo tacaabirta la midka oo sida jamaca ee loola khitaabayaa waxay sheegaysaa ixtiraam iyo tacdiim ayay sheegaysa muxuuna u waa weynayn cilmiga uu weynaynaayo cilmigana qofka weyneeye ixtiraama de cilmigu waa anfacaya waa ku intifaacaya xusnu linsaat walistimaac si wanaagsan waa inu dhegaystaa waxyaalaha qaladka waxaa ka mida mas'ale uu garanaayo qofku haddii uu maqlo shiikh sheegaya waa inaanu markaa waxaweye hadalkii la horan ya ama aanu iska dhigin sidii mid garanayay waxaa laga sheegay bacdu salaf inay yidhaahdeen xadiis baa idin sheegtaa buu yidhi markaasaan waxaan u dhegaystaa buu idhi sidii aanan weligay maqal si aanan weligay maqal baan u dhegaystaa waxaanan maqlay buu intaanu dhalan ka hor da ka warka waa cajiib yacani ciddan sheegaysa xadiisku waa ka yar tahay isagaa ka weyn haddana xadiiskaa marka la sheegayo ixtiraamaan xadiiska ixtiraamayo daraaddeed baan waxaan u dhegaystaa buu ihi kaanii lam asmac qad si aanan weligay maqal oo kalean u dhegaystaa waxaanan maqlay buuhi xadiiskaa intaanu dhalan ka hor waxay ku tusinaysaa waa ixtiraam cilmiga la ixtiraamayo marka cilmiga la sheegaayo waa inaan markaa aan waxba lagu mashquulin oo ruuxi markaa faraha iska jajabsan ama dhulka iska xarxariiqin ama meelaha iska daadaawan ama moobilka iyo waxyaalaha la midkaa aanu iska dhaqdhaqaajin ama marka kitaab kaleo mawduuca aan ku saabsanayn aanu iska daaldaalacan ya ee waa in marka waxa weeye uu u jeestaa yacni cilmiga la sheegaya u jeestaa xusnu insaadki walistimaac bay ka mid tahay alhaalisatu xusnu lfahmi martabada saddexaad waxa weeye waa fahm wanaagsan in si wanaagsan loo fahmo haddii si qalada ah loo fahmo dee cilmigii siduu ahaa looma qaadan waxaanay noqonaysaa wax qalada dee in la qaato marka waxa weeye waynu ku dadaalaa fahm wanaagsan inuu fahmo hadday dhacdo masaa'isha qaar inuu yaro fahmi waayo waa inuu istifsaar sameeyaa bal in loo loo sii caddeeyo loo sii jidhiyo laakiin wuxuu samayn karaa inaanu darsiga dhexdiisa saa ka odhanay marka uu darsigu dhammaado dabadeed yacni u weydiiyo saaxiibkiisa ka fahmada roon hadduu isagu u furi waayo sheikha markaa inuu weydiiyo alraabicatu alxifdu ta afraad waa qaybista cilmiga la qaybayo oo cilmiga in la qabtaa oo la qaybaa waa faa'iido gaara bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm ya waxaa lagu ammaanay qur'aankii inuu laabo lagu xafiday oo suduur ku sugan yahay laguma ammaanin fii sutuur ee fii suduur baa lagu ammaanay inuu sadara ku yaallo laguma ammaanine waxaa lagu ammaanay fii suduuri aladiina uutuu lcilm marka xifdigu faa'idadu leeyahay ku laysa bicilmin maa xawa alqimatru malcilmu ila maa xawaahu asadru bacdi waxay u nisbeeyaanba shaafici tashanaad waa inuu cilmigii baro oo gudbiyo khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama tacliimta cilmiga la barayaa dee faa'iido gaaray leedahay ajar weyn baana ku sugan idaa maata alinsaanu inqataca camalhu ila min alaas sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcu lah ta lixaad waa midhaha ka dhalanaya cilmiga weeyaane waa in lagu camal falo oo xuduuddiisa la ilaaliyo aan laga xadgudbin yacni quluwi lala iman lagu camal falo camalfalka lagu camalfalaya ha noqdo camal qarsoonoo camalu qalbi ah ama ha noqdo camal daahir oo jawaarixda ka dhacaya mid walba hadduu yahay ictiqaad la caqiideynayo camalfalkiisu wuxuu noqonayaa ictiqaadka in la caqiideeyo markaad u aqoon yeelato inaa ictiqaadkii saxdaa caqiidaysaa waa camalfal cilmiga aad ku camalfalayso cilmiga ictiqaadkii aad ku camalfashay cilmigu hadduu yahay wax markaa jawaarixda ku tacalluqana waa in lagu falo oo waxa weeye markaa wixii la is-amray lala yimaado wixii layska reebayna laga tago xagga maraatibta markuu sheegaayey martabada cilmigu ugu dambaysiiyey laakiin markaa ficil ahaan zaman ahaan inay ugu dambaynayso ma aha waayo dee cilmigii markuu aqoonsado gartaba waxa waajiba ah inuu ku camal falo ee inay xifdigii iyo tacliimkaba ka dambaysaa ma aha marka mid laasima camalfalka uu cilmiga ku camalfalayo isla markuu fahmayba waa inuu ku camalfalaa yacni saas yadaa weeye marka waxaa weeye uu dambaysiiyey laakiin in markaa halka dhexe la geliyo oo markii la gartay ee la fahmay dabadeed in lagu camalfalayo ayay munaasib ku ahayd waanu yaro ishaarayaa ibnu cuthaymiin wuxuuna alkhaamisatu atacliim waladii araa an takuuna hiya asaadisa wa ana alcamala bilcilmi qabla atacliim xataa qabla alxifdi waa ka horraynaya oo qaybista la qaybayo dee shardigu ma aha marka lagu camalfalaayo xifdigu shardigu maaha tacliimtuna shardigu maaha qodobka afartanaad almunaadaratu bilaa mumaaraah cilmigii waa in markaa lagu munaadaroodaa la niqaashaa la baxsiyaa bilaa mumaaraatin asraartan la'aantii iyadoo la is asraarayn iyaaka waalmumaaraah waxaan kaaga digayaa buu yidhi waalmumaaraata yani asraarkaan kaaga digaya asraarkaan kaaga digayaa fa innaha niqma waayo inuu ruuxu markaa waxa weeye iska doodaa oo iska asraartamaa niqmatun musiiba weeye ama almunaadaratu fi lxaqi in xaqii laysla eega miyaa oo laysla niqaasho ya si loo gaadho sida saxda ah fa innaha nicma iyadu waa nicmo ilaahay weeye id ilmunaadaratu alxaqatu fiiha idhaaru alxaqi cala albaatil waayo munaadarada dhabta ah waxaa ku sugan xaqii in la muujinayo baatilka laga muujinayo waraajixi ka raajixe miisaan kale qowlka miisaan kale in la muujinayo cala almarjuuxi kii laga miisaanka badnaa laga muujinayo fa hiya mabniyatun cala almunaasaxa fa hiya mabniyatun cala almunaasaxa waxaa iyo walxilmi dulqaad wanashri cilmi iyo faafinta cilmiga la faafinaya lagu dhisay ama almumaaraatu asraartanka miyaa lagu asraartamayo fi lmuxaawaraati doodaha hadalka la isku celcelinayo walmunaadaraati iyo niqaashka wax laysla niqaashayo in lagu asraartamaa fa innahaa taxajujun dood weeye layska doodaayo wa riyaaun iyo istus weeye wa laqadun buuq weeye wa kibriyaaun kibir weeye wa muqaalabatun yacni ka gacan sarrayn cid la doonaayo in laga reeyo oo laga guulaysto un la doonaayo oo laga qaalib noqdo weeye wa miraa'un dooddiima iyaduna la mid tahay iyo dood weeye wakhtiyaarun iyo kibir weeye wa shaxnaa'un iyo uurxumo weeye way sababaysaa baa loo jeedaa oo haddii hadalkii la isku xago oo dee la doonaayo un qofku inuu gacan sarreeyo sarreeyun bes doonaayo uurxumadii iyo markaa xiqdigana waa ka dhalanaya wa mujaaraatu lisufahaa waa raacitaan la yska raacaayo sufahada oo siday markaa sameeyaan oo kale la samaynayo dadka wax magaratada ah faxdarhaa ka digtoonow asraartankaha waxdar faacilaha ka digtoonow ka sameeyana ka digtoonow iska asraartamaya taslam min alma'aasimi waxaad ka badbaadaysaa haddaad sidaa yeesho dembiyada iyo wahadki lmaxaarimi waxyaalaha xaaraanta ah inaad markaa waxa weeye ku dhacdo oo aad markaa dilaaciso wa acrid jeeso oo ka jeeso waxaas taslam waad badbaadaysaa wa takbitu alma'sama waalmaqram waxaad markaa celinaysaa alma'sama dembiga iyo waalmaqrama yacni markaa gashigaba tacbiirka waxa weye tacaabiir aadabiyu sheikhu isticmaalayaa oo markaa waxa weeye uu ku cabirayo wuxuu uga jeedaa yacni waxa weeye qunmi iyo qurmi baa jira qurmigu waa faa'iidada qurmigana waxaa la yidhaahdaa gashiga ama khasaaraha marka wuxuu tilmaamayaa dembigii iyo khasaarihiiba dee waad waad marka waxaway ka badbaadaysaa waad markaa baajinaysaa waad celinaysa kabtiga waxa weeye markaa dee in shayga la cidhiidhiyo oo yani markaa saasaa loo isticmaalo marka waxaa loo jeedaan waad baajinaysa sheikhu wuxuu tilmaamayaa calaa kulli xaal cilmiga in laysla eeg eego oo laysla niqaasho si xaqa loo gaadho waa in muraadku yahay xaqa in la helo oo la gaadho waa in la rabaa inaad guulaysato adigu gacan sarraysa waa inaad rabin doodina waxay u qaybsantaa dood baatil lagu doodaayo iyo dood xaq lagu doodaayo dooddii lama wada diidin dooddii xaq lagu doodaya xaq la caddaynayaa waa mid fiican ilaahayna waa amray udcuu ila sabiili rabbika bialxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan wajaadilhum la dood bilatii hiya axsan khasladiyadu wanaagga badnayd kula dood xaajadu markay keensato dood xaqii lagu caddaynaayo waa lagu doodi karaa ilahayna waa maray walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsanu ila aladiina dalamuu minhum ilaahay wuxuu yidhi hala doodina kuwii marka ahlu kitaabka ahaa siba siday ka wanaagga badan tahay mooye si kale ha kula doodina mooyaane kuwooda daalimiinta ah ee bimacnaa mucaanidiinta ee madaxa adag iyagu jikaarka u jeeda xaqdoonka aan ahayn iyaga si aan axsan ahayn baa loola doodi karaa maaha si qabiixa ee waa si xasana iyagana waxaa kale jira axsan iyo xasan axsan waa maxay waa sida wanaagga badan siba siday ka wanaagga badan tahay xasankuna waa maxay waa si wanaagsan laakiin laga wanaag badan yahay marka hadduu qofkani mucaanid yahay oo xaqii cinaad ku samaynayo waxaa loola doodayaa si caddaaladaa loola doodayaa laakiin aan bun laga dhimayn cibaaradan loo dabcinayn jahligiisa iyo xumaantiisana la muujinayo o la caddaynayo lakiin maaha in lagu been abuuranayo waxaanu mudnay in lagu caayayo maaha laakiin xaqiiqada wuxuu yahay waa la sheegaya hadduu war markaysa markaa beena sheego qalada oo waaqica khilaafsan haadaa kadib beentaaday ka mid tahay waa in lagu yidhahdaa way adagtay cibaaradu laakiin waa cadaalad xasankii bay noqonaysaa marka laguma been abuuranaayo waxaan u xaq lahaynna laguma yacni markaa sheegayo Eh, xaqii baa la cadaynaya isagana jahligiisii aqoon darradiisa la caddaynaya waa hadduu markaa yahay mid xaqii jikaarayaan xaqa aqbalayn xaqdoon ahayn laakiin hadday ka muuqato baatilba ha ku sugnaaday inuu xaqdoon yahay laakiin fahamku ka qaldamay si dhimirsan oo debicsan oo wanaagsan oo loogu kaalmaynayo siduu xaqa u qaadan lahaa ayaa loola doodaya cibaaradii loo debcinayo hadalka loo wanaajinayo yani marka waxa weyaan loo dhimirinayo nebiyadu waa la doodi jireen dadka ahlubaatilka ah waxay yidhaahdeen qawmu nuux yaa nuuxu qad jaadaltana fa agsarta jidaalana waad nala dooday doodda aad nala doodaysana waad badisay bay yidhahdeen marka dooddii lama wada diidaayo laakiin dooddii baatil lagu doodaayo waxay tahay mar walba waa madmuum waa la dhaleecaynayada baatil in lagu doodaa ama baatil loo doodaa ama dood xaqii la daafacayo lagu doodaa waa midaan bannaanayn waa midaan bannaanayn nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu allah ku yidhi maa darabuuhu laka ilaa jadala yacnii gaaladu inay marka waxay doodun isaga jeedaan xaqii ay jikaarayaan oo la doodayaan oo iska asaraartamayaan ayuu ilaahay sheegay marka dooddoodaasi waxay ahayd mid baatil ah mid xun bay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis laga soo wariyey inuu yidhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal dad ma lumaan hanuun ay ku sugnaayeen dabadii in dood la siiyo mooyaane si kale kuma lumaan marka calaa kulli xaal jidaalka wuxuu u qaybsamaa mid xaqa iyo mid baatil u qaybsamaa mid xaq lagu doodaayo iyo mid baatil lagu doodayo u qaybsamaa kii xaqa lagu doodayay saasuu marka u yahay ee xaqa lagu cadaynaayey mid marka waxa weyn rabo yani waxyaalaha marka aan loo baahnayn waxaa ka mid in marka xaqu caddaado in la ictiraado taasoo kale waa in aad laysaga jira yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayana marka waxaa loo sheegayaa nowcan maa inaanay munaasib ahayn baa la baraarujinaya saxaabadu waxay samayn jireen haddii markaa cidi ay ictiraaddo nas ama daliil ay sheegeen ictiraadkaas waxay way way fogeyn jireen masalan saxaabi baa cabdullaahi bnu cumar ayaa xadiis sheegay markaasaa nin wuxuu ku yidhi ara'ayta markaasuu ijcal ara'ayta fi lyaman kamaba suginba hadalkiiba bal waxaad ka warrantaa buu yidhi markuu arkay inuu ictiraad soo wado ama ishkaal xadiiskan ku soo aroorinayo ayuu yidhi ijcal ara'ayta fi lyaman ara'ayta waxaad ka dhigtaa mid yaman ku sugan bimacnaa ictiraadka xadiiska ka fogee wax ictiraada ha keeni mid kale saxaabi kale waxaa dhacday mid baa wuxuu ihi lacalla markii xadiiskii la sheegay dabadeed lacalla markaasuu ijcal lacalla cinda daaka alkawkabi lacalla waxaad ka yeeshaa xidigaa agtiisa mid ku sugan yani ha soo dhowayn xadiiska wax ictiraada ah keeni marka ictiraadada nusuusta in la ictiraado ictiraad lagu soo arooriyo lagu ishkaal samaynaya maaha laakiin cidi ictiraadkay keenayso in la caddeeyo in uh, inay shaqo kulahayn ay ahlucilmigu sameeyaan dhibi kuma sugnaa la yidhahdo haddii saa la ismoodsiin karo ama markaa wax la mida ama dadka qaarkood sida ay yidhahdaan saa saasa laga jawaabaya amaba ay dhacdo cidi inay tidhi ama xadiiska soo arooree sheegaya ana zaciimu bibeytin fii rabad iljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqan xadiis baa jiraa nowcan maa laga fahmi karo in doodda in la daayo la ammaanayo ana zaciimu bibeytin fii rabad iljanna anigu waxaan u damaano qaadayaa zaciim iyo kafiil iyo qabiil iyo xamiil waa bimacna ya waliman jaءa bihi ximlu baciiri wa ana bihi zaciim zaciim waxaa loo jeedaa bimacnaa kafiil anaa kafaalo qaatay oo bimacnaa arrinkaa damaano qaaday marka zaciim iyo kafiil iyo qabiil iyo xamiil iyo damiin shanta kelmadood waa isku macnay marka ana zaciimun anigu waxaan damaano qaaday bibaytin baan u damaano qaaday fii rabadi aljanna jannada bartankeeda ku sugan liman taraka almiraa'a kii ka tegay dooda wain kaana muxiqan haba ahaado mid yani xaq u saaxiibe hadduu dooda iska daayo isagoo xaq leh oo gar leh guri jannada bartankeeda ku sugan baan u damaano qaaday lagama qaadanayo sida ibnu cuthaymiinba sheegaayo oo uu caddeeye sheikhuba doodoo dhan in laga tago inuu xadiisku tilmaamaayo ee waxaa looga jeedaa e, dood aanu qofkii diin ka doodayn laakiin adduunyo iyo wax la mida ou isagu ku gar leeyahay ku doodaayo hadduu liajli illaah uga tago ayaa loo damaano qaaday gurigaa jannada bartankeeda ku sugan laakiin xaqii in la caddeeyo in loo doodaayo in laga tegaayo inay fadiila ku sugan tahay loogama jeedo sida ibnu cuthaymiin u fasiray waa saas bacdu ahlicilmi waxay ilxaaqiyeen mas'alo labaad masaladaas waa maxay qofkii waaba muxiq oo mas'alo xaqa ayuu sheegayaa ciddan markaa waxaa weeye doodda u taaganna waa cid xujada lagu oogo hore xaqa loo sheegay oo iqaamat iqaamatulxuja horey ugu dhacday cinaad iyo madaxadayg baan u jeedaa waxna qaadan maayo ka noocaasoo kale a aan faa'iida ku jirin doodiisii xujadiina ku quntay cinaadkiiyo madaxadaygiina iska wada ka noocaasoo kale culammada qaarkood baa yidhi in markaa doodiisa la iska daayo ayaa markaa fiican markaa xadiidka inuu soo gudagalo ayaa suurtoobaysa laakiin haddii xujadii aan lagu oogin waxay noqonaysaa markaa kollayba qadar xujadii loogu oogayo in lala doodo oo loo sheegaa inay iyadu laasim tahay kollayba xadiidka ma soo gelaysa calaa kulli xaal marka ah, la doodaayo waa in looga jeedaa yani waxa weeye liajli illaah xaqii marka la doonayo in la caddeeyo qofku inuu isagu koreeyo waa inu uga jeedin ikhlaas waa inay ka tahay bes xaqa inuu caddeeyo waa in uga daliyin hadduu xaqu qofka kale afkiisa ka soo baxana waa inuu xaqa raacaa imaamu shaafici muxuu yidhi maa naadartu axadan ilaa waqad axbabtu an yudhir allahu alxaqa min lisaanihi mar kalena waxay u soo naqliyaan maa baalaytu adahara alxaqu min lisaanii am min lisaanihi yacni qof haddii aan la doodayo uma aaba yeelo dan kama galo xaqum carabkaygu ka soo muuqday oo anigaa ah sheegay mise isagaa sheegay xaq doonunba iga taho xaqu markuu ii muuqdo waa raacaa ya waxaa kaloo laga soo naqliyaa inuu yidhi waxaan jeclaan lahaa yacni qof kastoo doodaya inaanu khata'in baan jeclaan lahaa aanu gefin ya cibaaro noocaas oo ah. naxwa haada calaa kulli xaal waxay tilmaamaysaa sida ikhlaaska iyo daacadnimada ugu sugnayd bay tilmaamaysaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen ruuxa su-aasha ku weydiinayaa hadduu ku weydiinayo istifaado iyo tafaquh ku weydiinaayo uga jawaab hadduu laakiin tacanud ku weydiinaayo ya inaad uga jawaabi weydo waa ku bannaan tahay shaykhulislaam ibnu taymiya masalada waa sheegay ibnu cuthaymiinna waa sheegay ya culamada qaarkoodna waxay samayn jireen inay ku dabagediyaan oo wuxuu ibnu taymiya yidhi man sa'alanii mustafiidan afadtuh waman sa'alanii mutacanitan naaqadtu kii su'aala isagoo doonaya faa'iido doon ah waan u faa'iideeyaa buli kii weydiiye isagoo doonaya inuu si'asha igu dhibo iyo jikaar iyo wax la mida uga jeeda naaqatuhu waa ku dabagediyaan ya ibnu taymiya iyo ibnu cuthaymiinba ruux haddaanu istifaado u jeedin doonaayo aqoontaada inuu qiyaaso ama doonaayo inuu ku jikaaro inaad u jawaabtaa inayna waajib kuga ahayn aayadda maa idinka deliishadeen fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday nimankii ahlu kitaabkaa ku yimaadaan yani dhexdooda kale xukun ama ka jeeso yani khiyaar baa loo siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay uga qiyaasteen yani ruuxii aan muslimba ha ahaadee aan xaqdoon ahayn ee tacanut u jeeda inuu khiyaarkaasoo kale ka imanayo waxaa la soo naqliya bacdu salaf in markaa su'aal la weydiiyey dabeedna uu ka jawaabi waayo markaasaa lagu yidhi marka lijaamkii miyaad garanayn man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaami min naar yani wuxuu ka arkay nooc tacanuta markaasuu dacanka lijaama xakamaha naarta iska dhaafo markiisaga dantaada oo raaco iska tag marka hadduu tacanut ruux uga jeedo rubbama inaan loo jawaabin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen aljidaalu liajli almunaasaxa wa fatxu baabi alfaa'ida doodda loo doodo nasteexo daraaddeed laysu nasteexaynayo waa albaabkii faa'iidada la furayo waljidaalu liajli almughaalaba waa alqu baabi alfaa'ida ama ikhlaaqu baabi alfaa'ida dooda loo doodayo si loo gacan sarreeyo loo qaalib noqdaana waa albaabkii faa'iidadoo la xidhayo saasay ka marka munaadarada wanaagsani waa in looga jeedo xaqu inuu muuqdo qowlka raajixi muuqdo qowlka saxiixi muuqdo sida saxdaa ah marka la arkana ay muuqatana waa in la raacaa waa incinaad iyo madaxadayg iyo jikaar aan lala iman ibnu cuthaymiin waxuu ila tilmaamayaa ibnu xasmi dooddiisu way adagtay buu yidhi waa munaadara sacba cidda khasmiga la'ana oo qowlka uu qabo qowlkaan ahayn cidda qabtana aad buu ugu adkeeyaa buu yidhi waxaana dhacda wakhtiyada qaarkood weliba cidda khilaafsan inuu wakhtiyada qaarkood caayana waa dhacdaa buuli marka shadiid buu ahaa waa adkaa buuli saas aawoodee waxaan ka baqayaa wy taalib cilmigii yaraa hadduu markaysaga kutubta ibnu xasam oo kale markaa uu marka hore akhrintiisa caadaysto inuu waxa weeye markaa taasi ay u sababto asraartanka had iyo jeer inuu iska doodo iska asraartamo ya marka waxa weeye qofku laakiin hadduu cilmi fiican yeesho oo qadar weyn oo cilmi a ah ku sugnaado markaa dabeed waa ka faa'idaysan kara kutubta ibnu xasmi laakiin e, ardaygii mubtadi ahaa yacni inuu markaa kutubta ibnu xasmi daalacdaa ma fiicnaa wabilmunaasaba sheekh ibnu baaz waxau yidhi raximah ullah kutubta ibnu xasmi waan yaro daalacday buu yidhi dabeedna waxaan arkay inuu aad u adeg yahay baan arkay dabeedna waa iska daayay buui akhlaaqda markaysaga sheekh ibnu baaz waxay ahayd akhlaaq aad u debacsan akhlaaq aad iyo aad u debacsan bay ahayd akhlaaq wanaagsanaa akhlaaqdiisuna waa debacsanayd cidda markuu wax u sheegaayana aad buu hadalka oo caddaynta xaqi aan waxba ka tegayn ayuu haddana usluub hayina oo layina oo aada u fiican buu kula hadli jiray ibnu cuthaymiin markuu sheegaayo ibnu baas waa ka odhanaya ila mashaaikhdiisuu ka mid ahaaye waxaan ka faa'iidaystay cinaayada xadiiska uu ku sameeyey marka ibnu baas waa ka faa'iidaystay akhlaaqdiisana waa ka faa'idaystay iyo dabiicaddiisa marka ibnu baas wuxuu tilmaamay kutubtii ibnu xasmi markii dambe markuu arkay inuu munaadaradiisu aad iyo aad u adag tahay cibaaradiisuna ay tahay mid aad u adag inuu iska daayo aanu daalacan culammada kale ku kaaftoomay kutubtay qoreen faa'iide kale wuxuu baraarujinayaa ibnu cuthaymiin munaaqashada cilmiga sida loogu baahan yahay wuxuu tilmaamayaa fawaa'id baa ku jira in masaa'isha khilaafiga ah ee fiqiga ah laysla niqaasho mid walba daliilkiisa keeno laysla eego si waxa weeye loo garto qowlka arjaxa ah wuxuu samayn jiray buui sheikh yagii cabdiraxmaan ibn naasir assicdi ibn cuthaymiin baa odhanaya rasaa'il buu allifay munaadaro ku saabsan oo masaa'isha fiqiga laysu khilaafsan yahay ayuu eh, labadii qowl kale mateli jiray markaasuu qolo waliba waxay daliishatuu sheegi jiray almustaciinu billahi iyo almutawakilu calayhim u kala bixin jiray mustaciin billahi baa sidan iyo sidan yidhi waay waxaasaa ii daliila caynkaa caynkaa weeye masaladu waxaasaa ii daliila mutawakil eh, cala allah almutawakil cala allah ayaa deedna hadalka qaatay isaguna wuxuu maya sida kale weeye arrinku waxay waxaase ay daliil caynka yacnii taasi waxay sababtay buu yidhi inay ardaydii markaa waxa weeye ay markaa waxa weye malaka ka helaan malakatulfiqhi ya niqaashka culammadu dhexdooda la matelayo inay niqaasheen mas'aladii iyo adilada ay deliishadeen iyo daliilka qoladan ay deliishatay jawaabta cidda kale ka jawaabayso iyo cagsiga kullu daalika waxay sababaysaa in fiqigii marka waxa weeye uu baxo ay caado u yeeshaan maraka u yeeshaan ayay sababaysa ya marka ardaydii ayuu sidaasoo kale yani waxa weeyaan ugu barbaarin jiray si ay marka waxa yani masaaisha u fahmaan koob iyo afartan qodobka ah mudaakaratu lcilmi waa cilmigii in markaa la daakiro oo la raajico lagu noqdo tamatac maca albusaraa'i bilmudaakarati walmuaarax ku raaxayso maca albusaraa'i kuwa marka waxa indhaha leh waxaa loo jeedaa basiiradii qalbiga ee qulubtoodu markaysaga ay arkayso cilmiga iyo yacni masaa'isha ay garanayso waxaad ku raaxaysataa bilmudaakarati niqaashaad wax la niqaashayso masaladii la egeegayso oo la rogrogayso waalmudaaraxati iyo tuuritaan masaladii ay isu tuurtuuraysaan yacni hadalkii isku celcelinaysaan yacni ma sidan baa mise waa sidan fa innahaa fii mawaatina tafuuqu almutaalaca waayo mudaakarada masalada la daakirayo oo la niqaashaya mudaakara iyo munaaqasha waa bimacnan masaladii laisla egeegayaa laisla celcelinayaa meelaha qaarkood tafuuqu lmutaalaca way ka koraynaysaa faa'iidada mutaalacadu leedahay kutubta inaad keligaa iska taalacato waxaa ka faa'iido badnaanaysa ruux mustafiid ah oo masalada isla niqaashtaan ya wa tashxadu waxay markaa soofaynaysaa addihna maskaxda wa tuqawii waxay xoojinaysaa addaakirata xasuusta ayay xoojinaysaa multaziman alinsaafa waalmulaatafa xaal aad laasimayso alinsaafa garsoorka iyo cadaaladda iyo waalmulaatafata dhimrinta mubtacidan xaal ka fogaanayso cani ilxayfi yacni iilashadaad xaqa ka iilato iyo washaqabi yacni waxaa weeye kicin markaa aad shar kiciso manaa inaad dhib sababto waa ereyga uun soomaalidu markaa ay soomaaliyeene shaqaabadda ay yidhahdaan qofkaas waa shaqaabad markay leeyihin waa shaqabkan baa laga keenay ya marka waxa weeye shaqabtu lqawma wa calayhim shaqban min baabi nafca hayajtu shara baynahum almisbaax munir saasuu odhanaya yani shar baan dhexdooda markaa waxaan yani kiciyey ama dhigay iyo walmujaasafa mujaasafaduna aqoon la'aan waa inuu ruux iskaga hadlo isagoo markaa hadalkii aan miisaamayn u miisaanayn iska tuura hadalka ya jusaafka waxaa la yidhaha asal ahaan marka waxa weeye shay la iibinayo raashinoo kalea la iibinaya miis la'aan marka lagu iibinayo la yidhaha intaa tuurkae raashinkae halkaa tuuran inta garaane uu yahay iyo inta kiile yahay lama yaqaano intaa iga iib iga iibi ya dabeedna iyadaan la miisin oo la galaamayn baa tuurkaa laga iibinaya qiyaas marka waxaa weeye dee loo garanaya ma jiro hadalkiina markaan u qiyaasnayn oo si qiyaas la'aana loo tuuro aan miisaanayn layska tuuro ba waxa la yidhaha kalaamku wuxuu u yidhi juzaafan mujaasafatan buu yidhi jizaafan aljizaaf iyo almujaasafa waa saas weeye aljizaafu baycu shayi laa yuclamu kayluhu walaa wasnuh wayuqaalu liman yursilu alkalaama min hayri qaanuunin jaazafa fii kalaamihi fauqiima nahja asawaabi maqaama alkayli waalwasni yacani waxaa la dejiyey hadalkii layska tuuraayey oo qiyaas la'aan lagu tuuraayo mid la mid a yacni raashinkii aan la miisaamin lana galaamayn taas ka digtoono buu ku leeyahay waxaa la yidhaahdaa hadal intuu urkaaga ku jiro ammaanadaa yahay haddaad hadalka iska tuurto qiyaas la'aan iyo miisaan la'aan dee waxa weeye waxaad ku dhacaysaa waxyaalo aad ka qoomamootaad ku dhacayso aad ruba kelimatin qaalat lisaaxibiha dacnii mahmahyo carbeed waxaa ka mid ah badanaa kelmad ku tidhaahda qofka odhanaya hay odhanin ya iddaa hay odhanin wa kun calaa xadarin waxaad noqotaa mid digtooni ku sugan fa innaka takshifu cuwaara man laa yasduqu waxaad faydaysaa cuwaara man ceebta kii laa yasduqu aan ruu sheegayn fain kaanat maca qaasirin fi lcilmi hadday tahay markaa mudaakaradu maca qaasirin fi lcilmi mid cilmigii qaasir ku ahoo aan aqoon fiican lahayn ee aqoontiisi gaaban tahay baaridi dihni maskaxdiisina ee qabowdahay fa hiya daa'un wa munaafara waa cudur iyo wa munaafaratun didma weeye bimacnaa wuxuu tilmaamayaa cidda markaa waxa weeye qofku la mudaakaroonaya waa inay tahay cid wax garanaysa laakiin hadduu noqdo ruux markaa aan waxba garanayn dee waxa weye ma fahamsiin kartid una doonaayo inuu doodo xaqiisuna ma aha dee haddaanu cilmi lahayn inuu doodo oo ciddii cilmi lahayd la doodo xaquma leh waajibkiisu waxay su'aal fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu weydiiya haddaydaan garanayn marka yacnii ciddii cilmiga lahayd waa inuu su'aalaa marka loo jawaabana waa inuu qaataa haddii isagaan cilmi lahayn uu doodana wuxuu ku dhacayaa qowlun cala allahi bilaa cilmin walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn ilaahay baa yidhi muxaramaadkaabaa lagu daray qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun marka binasi اqur'aan in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn waxay ka mid tahay min almuxaramaat way ka mid tahay marka qofkii cilmigiisii aqoontiisu gaabnayd yacni ciddii ka cilmiga badnayd in la doodaa mid u furan maaha walow waxaa garanayo saas aawadeed ardaygu caalimka lama doodi karo ya waayo waxa uu arko isagu garanaayo dee isagu ma garanayo ardaygani garan maayo wuxuu caalimku garanayo hadduu marka waxa weye la doodana wuu isla simayaa xaqiisuna ma aha dee inuu isla simo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo adigaa garanaya masaladii oo dee quruur iyo kibir iyo isla weyni uu qaado waxna kama dhaadhicin karo ya oo waxa la yah waa jahli murakab jahli murakab in kunta laa tadri walaa tadri annaka laa tadri yacni qofku haddii dee uu yahay midaan wax garanayn haddana dee aanu garanayn inaanu waxba garanayn waa laba jahli marka hore shayga xaqaa garan waa ka jaahil buu ka yahay mar labaadkana inuu jaahil yahuu jaahil ka yahay wuxuu isu qabaa inuu cilmi leeyahy ya dee xalka noocaas wax alle wuxuu aqbalaya ma jiro qofka dee markaa waxa weeye is-og inaanu garanayn oo marka loo sheego aqbalaya waa ka fiican waa ka roon laakiin hadduu jaahilna yahay isuna qabo inuu caalim yahay dabeedna markaa wax alle wixii loo sheegana ictiraadaayo de waxay noqonaysaa waa waa cudur waa khatar mudaakaratuka maca nafsika fii taqliibika limasaa'il ilcilmi ama niqaashkaaga masalada aad naftaada la niqaashaysa miyaa oo adigaa markaa culammadu waxay ka yidhaahdeen labadaba isbarbardhigaya labadaba isbarbardhigaya oo isla celcelinaya sidan baa arjaxa mise sidan oo marba mid matelaya yaa fii taqliibika gedgedigaaga aad gedgedigayso gudaheeda ayaad la niqaashaysaa naftaada limasaa'il cilmi masaaisha cilmiga aad gedgedigayso fahada maa laa yasuuqu an tanfaka canhu taasi waa shay aynay bannaanayn marnaba inaad ka baxdaa oo caalimku mar walba waa inuu isagu masaladiis la niqaashaa marmar waa inaynu noqon waa inuu markaa taas badiyaa waqad qiila ixyaau lcilmi mudaakaratuh maxaa la yidhi noolaynta cilmiga la noolaynayaa waa mudaakaradii cilmiga markaa waxa la niqaashayey la daakirayey ama markaa naftiisa hala niqaasho hala eego isla rogrogo ama cid kale hala niqaashay khulaasadu inoo sheegaya waxay tahay calaa kulli xaal waa inuu qofku markaa mudaakaradii markaa culammada yani iyo dalabadu dhexdooda xataa waa inay isla daakiraan oo isla niqaashaan oo isla eegaan yani culammadu dhexdooda mudaakare ka sameeyaan masaa-isha isla niqaashaan fawaa'id baana ku jira way kala faa'iidaysanayaan culammada keliyana ma ahee ardayda laftoodu niqaashkaa way isla niqaashayaan iyagana asraartamayn way isla samayn karaan alcilmu bayna atalaamiid baa la yidhahdaa alcilmu bayna atalaamiid cilmigu ardayda dhexdoodu ku sugan yihi yani iyagaa si kala faa'iidaysanaya si kala qaadanaya laakiin bisharti waa in markaa lagu dadaalaa insaafka iyo cadaaladda iyo marka waxaa hadalka in la latifo lagana fogaadaa yacni iilashada xaqa laga iisho iyo hadalka in layska tuuro iyo umuraha waa nlayska jiraa aad iyo aad waa in layska ilaaliyaa haddii la ogaado cidi inay jikaar samaynayso xaqii ayna aqbalayn waa in markaa layska daaya fiican qodobka labiyo afartan طaalibu اlcilmi yaciishu bayna alkitaabi wa sunnati daalibucilmigu wuxuu ku noolaanayaa kitaabka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cilmiyada sunnada yacni dhexdooda ku noolaanaya macnaa waxaa laga tilmaamayaa yacni usuushii cilmigu u noqonayaa aada ugu dadaalayaa cilmiga usuushana waxa weeye waa kitaabkiiyo sunnada wey waxa soo raaca waa wixii laga istimbaadoo lagala baxay usuululcilmi waa saas saddexaasay noqonayaan usuululcilmi siday culamadu ku tilmaameen alkitaab wasunna iyo wama stunbita minhuma usuululcilm waa saas ila wuxuu leeyahy usuul ama bicibaara ukhra maqaasid iyo wasaa'il buu inta ka soo hadhay waxay noqonaysaa saddexdaa ka soo hadhay waxay noqonaysaa wasaa'il alculuum hadday carabiyada bianwaaciha tahay hadday usuul fiqiga tahay hadday culuum alxadiiska tahay hadday culuum alqur'aanka tahay yacni waxay soo gelaysaa wasaa'ishii cilmiga ayay soo gelaysa marka maqsuudku waa in kitaabkiiyo sunnadii la fahmo axkaamta lagala soo baxaya hadday tahay caqaa'id iyo hadday tahay fiqi iyo hadday tahay aadaabna la garto marka ihtimaamka kitaabkiiyo sunnada lagu dadaalayo waa in aad iyo aad ula badiyaa oo kitaabka qur-aanka aad loogu dadaalaa barashadiis iyo fahamkiis sunnada nebiga sala allahu alay slam lagu dadaalaa iyo shuruuxdeeda iyo waxa weeye markaa culumteeda iyo waxa weeye sixadeeda iyo sugnaanshaheeda iyo dacfigeeda taasna waxay keensanaysaa rijaalkii iyo asaaniiddii iyo musطalaxii iyo yani takhriijkii cilmu takhriiji iyo intaba in loo aqoon yeesho ayay keensanaysaa hadduu taa awoodi kari waayo culammada lagu kalsoon yahay waa inuu markaa waxa weeye uu qallitaa ama bicibaara asax u raacaa axkaamta ay ka yidhaahdaan tasxiixa iyo tadciifka dabeedna axaadiista culamada lagu kalsoon yahay ay markaa saxiixiyeen yacni u qaataa qaar uu iska garanayo sixadooda waa jiraanoo dee culammadu ay ku kulmeen oo labada kitaab oo saxiixaynka axaadiista musnadka lagu soo wariyey dee culammadu waxay kula kulmeen qabuul bay kula kulmeen ya bacdu ahli ahlicilmi alfaad yar naqdiyey baa jira laakiin axaadiista ay marka waxa culamada qaarkood naqdinayaan badiba culammadu waxay ku sugan yihiin in axaadiistu ay sugan tahay min xaysu aljumla laakiin waa dhici karta alfaadda qaarkood in markaa waxa nadar ku sugan yahay ama alfaadda qaarkood ay shaad tahay ama wax la mida yacni ta noocaasoo kale waa suroobi karta axaadiista kalena wuxuu ictimaadayaa un culamada lagu kalsoon yahay waxay ka yidhahdeen fahumaa lahu kaljanaaxayni liaa'iri faxdar an takuuna mahiida aljanaax kitaabka iyo sunnadu laba garab bay uga dhigan yihiin waxay taalibucilmiga uga dhigan yihiin sida labada garab shimbiraha uga dhigan yihiin oo kale shimbirka labada garab siday uga dhigan yihiin oo kale bay shaksiga cilmiga doonaya kitaabkiiyo sunnadu uga dhigan yihiin faxdar an takuuna mahiida aljanaax ka digtoonow inaad noqoto mid garabka ka jaban shimbir garabka ka jaban ma duuli karaa maya ma duuli karo maadaama shimbir eh, garabka ka jabani aanu duuli karin dee haddii markaa kitaabkiiyo sunnadii mid aanad aqoon u lahayn garab jaban oo kalead ka dhigan tahay shimbir garab jaban oo kalead ka dhigan tahay ya marka kitaabkii sunnadii labada waa in lagu wada dadaalaa aad iyo aad waa in loogu dadaalaa e, qawaacidda kale marka waxa weyaan shareecadana waa in loo aqoon yeeshaa oo marka waxa la gartaa oo kitaabkii sunnada sida loo deliishanaya waxay u baahan tahay dee inuu ruuxii garanaayo dee usuul fiqigii inuu garanayo u baahan yahi ya marka waxa weeye waa inuu usuul fiqiga garanaya si uu istidlaalka u fahmi karo oo u garan karo culumta kale caawinaysa waa inuu saas u aqoon yeesho adilada kalena waa inuu markaa waxa iyadana saas si la eeg hadday tahay alqiyaas iyo hadday tahay alijmaac iyo marka waxa qowl saxaabi wahaakada yani waxa weyan waa iska bayaan yani waxa weeye waa saas weeye ibnu cuthaymiin wuxuu baraarujinayaa masale ku saabsan waxa ku raajix noqda qaadashada aad iska qaadanayso iyadoo jamaahiirta culammadu ay khilaafsan yihiin taas waa inaad markaa ku degdegin oo sida badan waxa weeye masaa'isha dee ku waadix noqon waaya madhabuljumhuur waa aqwa ya yacni madhabka jumhuurka ayaa dee xoog badan jamaahiirtii culammadu salafan wa khalafan siday u badnaayeen mukhaalafada alkhilaafa iyo waa in aad aad iska hubsataa aad waa in la isaga waayo yacni malaha waxaa soo degdegaya haddii waxa weeye markaa culammadii jamaahiirtu salafan wa khalafan ay gees maraan waa xadiisoo kale markaysa marka ay khilaafeen jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan oo masalan la odhanaayo caalim baa markaysa markaa qaatay ama wax la mida ah, ama laba caalim ama naxwu haada ka noocaasoo kale a markaa inaan eh, la qaadan baa fiican waayo waxay markaa jamaahiirta culammadu uga tageen oo xadiiskani qabaa ya yayna noqon xujo sharciyaan la khilaafi karin yayna noqon eh oo ijmaaci yayna noqone eh. laakiin yusta'nas madhabuljumhuur waa la weheshanaya madhabka jumhuurka ya asheekh albaani masaa-isha qaarkoodoo dee markaysa markaa xon yani jamaahiirta khilaafsan buu marar badan ku tagaa marka waxaa weeye aaraada caynkaasoo ee cidda qaadatayba ay yar tahay waxaa ka fiican ra'yiga markaysaga jumhuurka culammadu mareen ayaa markaa ka fiican jumhuurka culammadu siday mareen ayaa ka fiican xadiis laga yaabo culammadii hore qaarkood ay mutaqadimiintii qaar inay cilleeyeen ayaa laga yaabaa muta'akhiriinta qaarkood inay saxiixiyaan marka tasxiixa ay tasxiixiyeen muta'akhiriinta qaarkood in marka waxaa weeye la cuskado iyadoo mutaqadimiinta ay cilleeyeen madhabkii jumhuurkana loo khilaafo waxay noqonaysaa ala ala bay noqonaysaa qaladka caynkaasna kolley wakhtiyada qaar waaba ku dhacnay yacni mutaabacatan lilalbani annagoo dee deliilka uu sheegay oo yidhi waa saxiix in marka waxa weyaan u raacno deliilka sixadiisa uu tilmaamay inuu saxiix yahay maadaama cilmiga xadiiska dee uu isagu ugu baacdheera casrigan uuna marka waxa weye tajdiid ku sameeyey waa dhacday yani mutaabacada markiisa marka aanu ku raacnay cala sabiil miaal masaa'isha noocaasoo kale ah waxaa ka mid a masalan xadiidka marka waxaa weeye tilmaamaya mas'alada ictikaafka oo kale tilmaamaya masalan oo laa ictikaafa ila fi lmasaajid ahalaaa yacni ictikaaf ma jiro saddexdaa masjid gudahood mooyaane waxay ka mid tahay masaa'isha waxa weeye jumhuurka dee khilaafsan ayay ka mid tahay cidda qaadatayna waaba yartayba cidda qaadatayna waaba yartayba marka saxdu waxay tahay calaa kulli xaal sida jumhuurka in la raaco xadiiskana marka waxaa la yidhaahdo hadduuba asaxo waxaa looga jeedaa in laga tilmaamaayo kamaalkii in laga tilmaamayo ayaa looga jeeda kamaalkii in laga tilmaamaya looga jeeda in jamaahiirtii culammadu salafan wa khalafan siday u fahmeen qalad bay ahayd oo sida kale ka saxan wejiga noocaasi wuxuu noqonayaa mid marka waxawayan aan yacni markaa fiicnayn buu markaa noqonaya mid fiicnayn ayuu noqonaya masalan xadiiska sheegaya haddii waxa weeye adaanka la addimo soonkii oo kale wa fii yaddi axadikum inaaun falaa yadacu xataa yaqdiya xaajatahu minhu waa noocaasoo kale weeye aayadda waxaa laga fahmayaa aayadda suurat albaqara ku sugan wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri marka inaan la sii wadaynin bay caddaynaysa wakadalika xadiiskii markaa tilmaamaayey laa yamnacannakum adaanu bilaalin fainahu yu'adinu billeyl xataa yu'adina bnu ummi maktuum marka dee haddii waxa weeye gaayadaa la gaadho oo ibnu ummi maktuum uu addimo inaan la sii wadan bay sheegaysa axaadiis kale waxay tilmaamaysaa adaanna wuxuu mancinayaa de cuntada iyo sharaabka ayuu mancinayaa marka midna ma mancinayo kullu daalika calaa kulli xaal xadiiskan eh, waa khilaafsan yahay iyadoo fahamkiisa culammadu isku khilaafsan yihiin fahamka laga fahmaayo iyadoo culammada qaar ay isku khilaafsan yihiin xadiiskuna kuma cadda inuu adaankuu sheegaya adaankii dambe inuu yahay kuma cadda saas bay culamada qaar ku xambaareen adaanka hore in loo jeedo ila lama odhan adaankii dambe markaa weeyaan ida nuudiya lisalaati wa fii yaddi axadikum alinaa falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu culamada qaar waxay ku fasireen aladaan alawal in loo jeedo culamada qaarna waxbay ku fasireen in looga jeedo adaankii maqrib bacdu shurax saasaa bay mareen ya lakiin haddii la yidhaha waa kii subxi xataa laftiisa ka hore culamada qaar baa ku xambaaray ka hore culamada qaarkood baa ku xambaaray bacdi kale culamada ka mid ah waxay ku xambaareen adaan la addimay oo aan wakhtigii markaa inuu yahay aan la hubin ya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahaan lama sii wadayo afarta madhabood ka mid yihiin marka mukhaalafada jumhuurka in aad looga taxadiro ayuu tilmaamayaa ashyaadan kale innagaa tawdiix hadda ugu darnay waxaan ku gabagabaynaynaa shaatibi kitaabkiisa muwaafaqaadka wuxuu odhanayaa xadiis markaad hesho ama daliil in si agsariya loogu camal falay iyo si qaliila in loogu camal falay haddii si agsariya loogu camal falay xadiiskaa ictimaad ku camalfalo qaado haddii si qaliiloo naadira loogu camal falay oo cidda ku camalfashay bay yar tahay xadiiska caynkaasa iska taxadi ku camalfalkiisa waayo ummadda dee culamo iyo khayr baa ka buuxay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ciddii ka dambaysay ilaa yowmina haada waxay qaalibkoodu ka leexdeen dee waxay uga leexdeen buu qabaa xag cilmi iyo xag taqwo iyo xag diin mid walba way naga siteen ya xag faham way naga faham wanaagsanaayeen marka saas aawadeed yani waxaa weeye yani markaa ashyaada hariibka in laga taxadiro ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk